بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد نائب الفاعل baabka naa'ibulfaacilka ayaynu ka bilaabaynaa naa'ibulfaacili waa baabka naa'ibu faacilka naa'ibu faacilku waxa weeye marka faacilka la xadfo ujeeddooyin xagga balaaqada lagu dhigtay darteed marka loo xadfo ayaa la samaynayaa wax faacilkii wakiilka ah oo afar mid ahaana mafcuulun bihigu wakiil buu noqdaa masderkuna wakiil buu noqdaa darafkuna wakiil buu noqdaa jaar iyo majruurkuna wakiil bay noqdaan afartaas mid ka mida ayaa wakiil noqonaya laakiin laba ka midihi wakiil ma wada noqon karaan ama saddex ma wada noqon karaan ama afartuba yuxdafu waa la xadfayaa alfaacilu faacilka ayaa la xadfi kaynu faacilka u arkayno waa la xadfi fa yanuubu waxa wakiil noqon canhu xaggiisa fii axkaamihi xagga axkaamtiisa kullihaa gebi ahaanba waxa wakiil kaga noqon mafcuulu bihi mafcuulu bihigii baa wakiil ka noqon sagaalka xukun ee faacilku uu leeyahay sagaalkaba mafcuulu bihigii ayaa la yeelan doonaa hadduu faacilku marfuuc ahaan jiray marka la xadfo mafcuulkii mansuubka ahaabaa marfuuc laga dhigi oo xilkii lagu wareejin sagaal xukun oo faacilka loo yaqaanay buu mafcuulku la wareegi fa in lam yuujad haddaan la helin mafcuul haddii jumladaba mafcuul laga waayo famaktasaka khaaska ah ayaa xukunka la wareegi famakhtasa midka khaaska loo yaqaan ayaa la wareegi buu ina yidhi xukunkii famakhtasa waa khaas oo watasarafa welibana tasarufay mutasarif waxau noqon karaa maxallo kala duduwan ama xarako kala duduwan buu qaadan karaa oo min darfin darafkii ah ow majruurin ama majruurkii ikhtisaaska saddex mid ahaan buu ku helaa darafka iyo jaariya majruurku idaafada way ku helaan al lagu macrifeeyana way ku helaan sifo loo sameeyana way ku helaan ow masderin ama masderkiibaa wakiil noqon oo masderka ayaa waxyaabaha naa'ibkaa ah ku soo biiri wa yudamu waa la godi awalun ficli ficilka awelkiisa mutlaqan oon la kala qaadayn ficilku hadduu maadi yahay iyo hadduu mudaaric yahay labadaba xarafka koobaad waa in la godaa marka majhuul laga dhigayo waa mutlaqan amarka isaga majhuul lagama dhigo oo amarku sidiisa majhuul ma noqdo ayaynu nidhi wa yudamu waa la godi awalulficli ficilka awalkiisa muطlaqan kii oon la kala qaadaynin oon maaldi iyo mudaaric loo kala qaadaynin wa yushaarikuhu waxa la wadaagi awalka haanii naxwi tucullima tucullimo iyo kuwa lamidka ah haanigooga ayaa la wadaagi oo marka awelka maadiga la godo haaniga xarafka labaadna waa la godi laba xarafoo godan baa isku xigi waxaa looga jeedaa naxwi tucullima ficil kaste oo taa'ul mudaawaca ka bilowday ama ta' zaa'ida ah xarafkiisa koobaad waa la godi ka labaadna waa la godi laba xaraf baa la wada godayaa tacallama waxbuu bartay marka majhuulad ka dhigaysid waxaa loogu dhawaaqayaa tucullima ta'dana waa la damini taanigana waa la damin tucullima wayushaarikuhu waxaa awalka la wadaagaya damaha thaanii naxwi tucullima tucullimo iyo kuwa lamidka ah haanigooga hadda ereygaa naxwiga ah ee tucullimo ka horeeya ardayga sarfiilaha ah unbaa fahmaya naxwi tucullima tucullimo kuwa lamidka abaa lagu yidhi yaa lamida markaa koob iyo toban wasan saddex iyo tobankii aan ee khumaasiga ahaa inaga tuur saddexda hamsatulwasliga sita maxaa soo hadhay tobankii taawul mudaawacada sitay xabadii tafaclala la odhan jiray faclala ka timid u keen koob iyo toban wasan baa xarafka labaad la godaa tucullimo wuu sheegay wasankeeni tobankuu ka aamusay ereyga naxwiyabuu usoo gaabsaday naxwi tucullimo markuu ku leeyay naxwigaasi waa tobankii soo hadhay wasankan uu sheegay mooyaane halkii wasanna intaasoo boqol iyo intaasoo kun oo erey baa ka iman kara wa haaliu naxwin duliqa unduliqa iyo kuwa lamidka ahaaliskooga ayaa la wadaagay oo isna la godi awalka marka la godo ficilka unduliqa ee hamsatulwasliga ka bilowda xarafkiisa saddexaad baa isna la wadaagayoo la godaya haddaba unduliqa garatay markaad u'da goddo da'da ayaa ka saddexaadee da'daana waa la godayaa undu ayaa la odhan maxaa unaxwiya haddaba unduliqa sideed iyo toban wasan baa unaxwiya sagaal iyo toban bay ahayn wixii hamsatulwasliga qaadan jiray sagaal iyo toban wasan oo sagaal iyo toban kaba hamsatul wasli sita ayaa marka infacala iyo iftacala oo cayna uuna ahayn ayaa la damiyaa xarafka saddexaad in indalaqa wuu sheegay naxwigooguna waa siddeed iyo tobanka soo hadhay sarfiilaha garanaya markaa siddeed iyo tobankaana ereyga naxwi ah haddaynu macneeyaysnaa halkan siduu ugu jiro waa siddeed iyo tobanka soo hadhay buu tilmaamayaa laakiin qofka naxwiilaha ihi ee dee kuwaa aan kala garanaynin waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo naxwi lamida un inuu ku daayo unduliqa waxa lamida ma fahmayo bikulli diqa waxa looga jeedo iyo ereyga lamidka ah waa siddeed iyo toban wasan baa looga jeedaa ereye haddii la yidhaahdana ilaahay baaba garan lama ma koobi karayno ereyada la lamidkaa aad bay u tiro badan yihiin wasanadoodaa la koobi karaa wa yuftaxu waa la fadxin maa xaraf ayaa la fadxin qablal aakhiri ka u dambeeye hortii ku sugnaaday filmudaarici mudaarica ficilka mudaaric qabla alaakhirkiisa waa la fadxin hadduu fadxo hore sidan jiray sida yaclamuna mid dambe ayaa la qadari fatxa ayaa loo qadari mudaarica qabla aakhirkiisa walow fatxuhu muqadaraba ha ahaato sida yuqaalu oo kale yuqaalu waa mudaaricu awelka waa la damiyey qabla alaakhirka fadxihiisiina sarfiiluhuu garanaya yuqaalu asalkeega sheeg marka la yidhaah qabla alaakhirka oo wow ah oo fadxisan buu ku dhawaaqaya yuqwalu buu odhanaya wataa fadxadii la doonayay yuqwalu yuqaalu waa calaa wasni yufcalu iswaafaji yuqaalu iyo yufcalu yuqwalu fadxaye qablalaakhirka wa kaa wayuftaxu markuu ina leeyahay walow muqadara sidaa yuqaalu oo kale wa yuftaxu waa la fadxin maa xaraf ayaa la fadxin qablal aakhiri ka u dambeeye hortii ahaaday filmudaarici mudaarica dhexdiisa wa yugsaru waa la kasrin filmaadii maadigana qablal aakhirka waa la kasrin walow kasrahaasi muqadaraba ha ahaato hadduu awel hore sii sii kasrisnaan jiray kasraha majhuulku waa mid cusub calima hadduu ahaan jiray oo qablolaakhirku laamka sirsan uu ahaa culimo marka loogu dhawaaqo kasrihii hore maahay waa kasro dambe oo cusub oo la qadaray kasraha haddii la doono muqadaraha laga dhigo sida tusaale ahaan qiila oo kale qiila marka aan doonayno waa ficil majhuula haddii qiilo wasankeega sheeg lagu yidhaha adigoo sarfiilo ah hulaafiga fucilo baa lagu majhuuleeyaa fucila daraba maxaad odhan duriba qaala haddaba qiila markaa tidhaa maanta waynu isla dhaafaynaa dee dulxaadsigii qiila saas aynu odhan jirnay majuul bay ku tahay awalkaa la kasriyey qablal aakhirka iyo areeban baa laga dhigay xataa ruuxulcraabka saasaan ku malayni war sidaa looma baahna maanta sarfiila tahay waa inaad ogaato qiila in calaa wasni fucila lagu sarjarayo kolka kasra muqadara ayaa jirta qiila haddaba fucilo ugu dhawaaqa aslu qiilo sheeg haddii lagu dhaha maxaad odhan macal dee caynkeegii qablal aakhirka waad garanaysaa xarafkuu yahay quwila baad odhan quwila wataa kasrihii soo baxay quwila kasrihii toos buu u imanaya markaa qiila awelkana waa la damiyey qablalaakhirkana waa la kasriyey laakiin iclaal aawadii quwilo marka la yidhaa ah, asalkiibaa ahaa iclaal baa qaafkana loo kasriyey wowgana ya looga dhigay oo qiilo loo yidhi iclaal baa qiilo ka dhigaye asalku qiila maaha waa quwila asalku ficilka majhuulka wasankiisa fucilaa la yidhaha fucila fucila maadi hulaahiya markuu yahay fucila wa yugsaru waa la kasrin filmaadii maadiga waa la kasrin qabla alaakhirka walow muqadaraba ha ahaato walaka waxa kuu sugnaaday fii naxwi qaala qaalo iyo kuwa lamidka ah wa baaca iyo kuwa lamidka ah qaalo garanaye maxaa u naxwiya haddaba waxa u naxwiya toddoba shardi wixii laga helay shaygii toddoba shardi laga helay baa naxwi baa qaalo la odhanayaa wasan ahaan haddii la yidhaahdana saddexdii wasan ee muctalulcaynka ahaa facala ficila ficilo oo muctalulcayna ayaa naxw qaala looga jeedaa toddobada shardina wa inagii nidhi kow inay ficil yihiin laba inay mujarad yihiin saddex inay hulaasi yihiin afar inay muctal yihiin shan inay muctalulcayn yihiin lix maxaynu nidhaahnaa muctalulcayn iyagoo in mucal ay yihiin toddoba inaan la tasxiixinin cayntaa ah oo dee una noqonin lafiif almaqruun toddobadaa shardi marka aynu helo oo walow la odhan karo shardigaa toddobaad eyaan eh, saxiix tasxiix laga dhigin mucalka ayaa sheegaya waa laga maarmi karaa kolkaa shardiga toddobaad lixdaasaad ku soo urursan kartaaye wixii lixdaa shardi leh ayaa horta naxwi qaala looga jeedaa dale waynu marno laamiyaan ku maraynay xataaye laamiyaaan toddobada shardi ku marnay toddobu ahaa laamiyaa markaan maraynay xabadda toddobaad itisaaluhu bidamiir rafci mutaxarik baynu ku marnay itisaaluhu bidamiir rafci lmutaxarik haddaba qaalo iyo daaca oo toddobadaa shardi laga helay awelkooga waxa kuugu bannaan saddex mid ahaan kasre khaalisa inaad qiilo tidhaa ama biico tidhaa iyo dammo khaalisa inaad quulo tidhaa ama buuco tidhaa iyo ishmaam inaad qaadato debnaha sidii wax godaya ayaad ka dhigi o saawad soo yar yuubi kasrena waad ku dhawaaqi qiila baad odhan biica baad odhan waad yar yuubaysaa uun walaka waxaa kuu sugnaaday fii naxwi qaalo wa baaca qaalo iyo baaco dhexdooda iyo waxa la midkaa waxa kuugu sugnaaday alkasru kasro mukhlasan isagoo khaalis laga dhigay wa mushamman isagoo la ursiiyey daman damo iyo wa damu damo mukhlasan khaalis laga dhigay waa saddex weji halkaa ayuu sheekhu kaga baxay matnigii yaraa ee ficilka majhuulka ahaa uu inooga qoray halkaasuu kaga baxay yajuusu waxa bannaan xadfulfaacili faacilka xadafkiisa imaa liljahli jahli bihi isaga jahli lagaga sugan yahay in loo xadfo ow likharadin ujeeddo in loo xadfo lafdiyin lafdiya ow amase macnawiyin mid macnawiya fal awalu ka hore waa marka jahli lagaga sugan yahee ka qowlika waa qowlkaaga oo kale suriqa waxa la xaday almataacu alaabtii ficilka la majhuuleeyey waa suriqa faacilka kii tuugga ahaayee xaday lama garanayo waxa la xaday baa mafcuulun bihi ahaaye naaybu faacil ka dhig suriqa almataacu ereygaa almataacu ihi awal hore mafcuulun bihi bay ahayd haddana naaybu faacil baa laga dhigay suriqa almataacu alaabtii waa la xaday wa ruwiya waxaa laga wariyey can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam idaa lam yuclam marka aan la ogaan ruwiya waa ficil majhuula ruwiya waa la wariyey can rasuuli illaahi rasuulka ilaahay ayaa laga wariyey sala allahu calayhi wasalam haddaba ruwiya waa majhuul can rasuulillaah jaar iyo majruurkuna waa naa'ibu faacil idaa lam yuclam marka aan la garanaynin asaariqu ka tuugga ah iyo wa raawi ninka raawiga ee rasuulka ka warinaya wahaani ka labaad waa ujeeddo xagga lafdiga ah marka loo xadfayo ka qowlihim hadalkooga oo kale weeye man daabat sariiratuhu laabtiisu qofkay fayoobaato xumidad siiratuhu taariikhdiisa ayaa la mahadiyaa qofku hadduu laab fayow yahay oo cidna uuna xumo iyo xasad u haynin siiradiisa waa la mahadiyaa ereyga majhuulka laga dhigay waa xumida sababta majhuul looga dhigee faacilkeega loo jarayna waa liqaradin lafdiyin oo sajci baa la ilaalinayaa hadalka hore fikrada hore waxaa weeyi man daabat sariiratuhu sariiruu ku dhammaaday sariiro haddaba xumidad naasu xamadanaasu naasu haddii la odhan lahaa xamidanaasu hadalkuu dhilmi lahaa xumidad siiratuhu sariira iyo siira ayaa la isku eegayaa sariira iyo siira waa ereyo iska agdhodhow oo hadalka qurxin ayay u kordhiyaan man daabat sariiratuhu xumidad siiratuhu fainahu innahu low qiila haddii la odhan lahaa xamida naasu siiratahu haddii la odhan lahaa ikhtalad waxaa dhinmi lahayd asajcatu sajcigii ayaa dhinmi lahaa wa haaliuka saddexaad waa ujeeddo macnawiye a marka loo xadfayo ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo kaleba weeye yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka lahow idaa qiila lakum marka laydinku yidhaahdo tafasaxuu waasacsada filmajaalisi majaalista fafsaxuu waasacsada yafsaxillaahu lakum ilaahay baa idin ilaahay baa idiin waasicin wa idaa qiila marka la yidhaahdo unshuzuna fanshuzuu haddaba rabbi halkaa aayadda shaahidkeegu waxa weeye idaa qiila lakum tafasaxuu idaa qiila qiiladaa faacilkeegii waa la jaray waxaa loo jaray ama sababta loo jaray idaa qiila lakum tafasaxuu waa qarad macnawiya oo haddii la sheegi lahaa oo la odhan lahaa amiirku hadduu waasacsada idin yidhaa dee waasacsadada waxaa la yeeli lahaa markuu amiirku yidhaa uun laakiin macnihii baa la doonayaa macno caama inuu noqdo oo waasacsada cidda kule looma baahna cidday dooni ha noqoto waxaa la rabaa haddaad maqasho ereygan tafasaxuu ah cidday ka soo fulaysa ha eegin ereygan unbaa muhiim ah waasacsadaba haddaad maqasho waa inaad ajiibtaa ood waasicintaaad bilowdaa wa ka qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisaoo kaleba weeyi wain mundat leydi ila zaadi lam akuun بأعjaalihim mid ajacu اlqowmi acjaluu waa ninkii shanferi la odhan jiray isagoo carruur ah ayaa reerkooga lagu soo duulay isaga carruurnimaa lagu kaxaystay reerkoogiina wax badan baa laga laayey isagana abtirsiintii iyo magiciiba waa laga beddeley reer baa iska sheegtay oo annaga ku dhallay ku nidhi ku yidhi annaga ku dhallay ba yidhi aabbaha iyo hooyadaa waa kuwan labadii reer colaaddu ma raagtee colaad sokeeya waa gelin baa la yidhaahdaaye labadii reer way iska heshiiyeen inankii yaraayoo la korsanayo halkan lagu korsanayo aabbiiyo hooyadiina halkaa degan yihiin oo dadku ay garanayaan laakiin isagu aan garanaynin halkaa garabka sawir yar buu ku lahaan jiray baa la yidhaahdaa halkaa garabka sawir ayuu ku lahaan jiray baa la yidhaahdaa xaafadoodu calaamad ay u samaysatay markuu nin weyn noqday ayuu xan maqlay kii la xamanayo oo la leeyahay qofkanu aabba yidhaa iyo tanuu hooya yidhaa toona ma dhalin ee cidda dhashay hadduu doonayo dee waa xaafadda ah xaafadda aan jaarkanayn isag degno weeye xaafadoodii buu maqlay waxbuu ka tixraacay oo wuu yaqiinsaday oo wuuba ogaaday oo uu la kulmay xaafadoodii waxaana loo sheegay xataa in calaamadaa uu lahaa waa la wada helay wixii o dhan baa iswada yeeshay markay iswada yeesheen ayuu ninkani dhaar maray wuxuu yidhi wuxuu yidhi maydhan maayo buu yidhi maydhan maayo ilaayo reerkaa abtirsiintayda bedelay boqol nin aan ka dilo boqor boqol ninna fooda aan ka gooyo intaa yaree fooda intaan qabto unban timaha intaa yar ka goyni buu yidhi ceeb bay ahaan jirtay dhaqanka carbeed nin fooda laga gooyey timaha haddii la yidhaha waa lagaa goynaya in lagu dilaa kuu dhaantay ceeb bay ahayd adduunka ceeb baad uga bixaysay waayo foodka goyntu waxay shabbahaysay gabadha la soo guursado marka fooda la qabanayo oo kale ayay shabbahaysay kolka waxa weeye waa raganimadii waa lagaa saaray adiga waa lagaa saaray raganimadii oo dunida iyo booska ragga meel kuma lihid markhaatigeeguna waa foodgoynta ah ogow calaamadaasa lagugu dhigtaye halkaasaa ninka lal ayuu yidhi waan la marayaa boqol nin waxaa la wariyaa inuu ninkani kayn ciddaa iska geli jiray reerkii qabsaday uunbu intuu soo duulo ayuu dad xoolo wada ama xoolo dheelminayo ama reer gaaru degan unbuu rag intuu ka laayo baxsan jiray dee nin keligii cararayo ka ingelaya yaa yaa raadsan kara yaa eryan karaya waa laga quustaa uun adduunkaba uu ka tegaya hadduu doono marka lays ilaawo unbu soo noqdaayo dad habeenkii dibadda jiifo ama gurye ku jira unbu wax ka lahayaayo haddana sidii oo kale unbu ubaxsadaa wuu waday sagaal iyo sagaashan nin ayuu ka dilay reerkii boqolkii maxaa uga dhinnaa midh baa uga dhinnaa boqolkii waxay sheegaan kutubta adabka qaar ka midihi ninkii qadarkiisii ayaa galay wuu geeriyooday sagaal iyo sagaashan kaasuu ku dhintay qolo waa la qabtay bay yidhaahdeen qolona uu geeriyooday bay yidhaahdeen si kaste ha ahaatee lama aasin lafihiisii oo bannaan yaalla ayuu mid reerkii uu sagaal iyo sagaashanka ka dilee boqolbaan ka dilaya uu lahaa ayaa soo maray ul uu haystay uu bartaa wejiga kaga dhufto laf baa ka soo booday laftii baa ninkii noolaa gashay kii noolaana isagoo dhintay buu dilay baa la yidhi laftii darteed buu dhintay boqolkiiba horta way dhinteen kitaab buu qoray la yidhaha laamiyat اlcarab beydkan ayuu aynu ka soo qaadanaynaa wain mundat ilaydi ila zaadi lam akun biacjalihim id ajacu lqowmi acjaluu wain muddad haddii la taago alaydi gacmaha haddii ila zaadi sahayda iyo cuntada haddii gacmaha loo taago lam akun anigu ma ihi biacjalihi mid degdege ma ihi id ajshacu lqowmi dadka ka ugu hunguriga weyni acjalu waa ka degdega wuxuu leeyahay ninkani haddii rag cunto lasoo hor dhigo ninka u hor farxashe ma ihi buu yidhi waayo ninka ugu hunguriga weyn ayaa cuntada booba ereygaa acjalihina waa ismu tafdiil laysa calaa baabihi ma degdego unbuu u jeedaaye uma degdeg bedni melihi hadduu uma degdeg bedni yidhaa nafyigu qaydkuu ku dhacayaa degdeguna wuu u sugnaanayaa degdeg oo dhan baa ceeb ah wuxuu leeyahay anigu asal ahaanba nin degdegaba ma ihi haddii ragga cunto lasoo hordhigo waa la iiga horreeyaa buu leeyahy o laiga hor bilaabaa weyn muddad muddad waa ficil majhuula muddad waa ficil majhuula faacilkii waa la jaray ujeeddada loo jaray waa karad macnawiya weeyaan karad macnawiya waayo hadduu odhan lahaa hebel hadduu gacanta taago ma taago hebelkaasunbuu iska ilaaliyaa baa la odhan lahaa laakiin gacan taagidunbuu ninkani u baahan yahay ama nin gaajoonaya ha taago ama nin dheregsani ha taago ama nin ka mudani ha taago ama ninuu ka mudan yahay ha taago war haddii ragga cunto lasoo hordhigo anigu ma ihi ninka koobaadee gacanta fidiya wa in muddad haddii la taago alaydi gacmaha haddii la taago ilazaadi saadka iyo sahaydana loo taago lam akun ma ihi biacjalihim ka ugu degdega ama ka degdega ma ihi id ajshacu lqowm qoomka ka ugu hunguriga weyne acjalu waa ka degdege eh waa qarad macnawiya markaa fa xudifa waa la xadfay alfaacilu faacilkii waa la xadfay fii daalika kaa dhexdiisa kullihii gebi ahaan liannahu lam yatacallaq bihi kuma liannahu lam yatacallaq kuma tacalluqin qaradun wax qaradihi iyo ujeeddo bidikrihi isaga sheegiddiisa waxaydu xudifa meel kastoo la xadfay faacilulficli ficilka faacilkiisii fa innaka adigu tuqiimu waxaad joojin maqaamahu faacilka meeshiisa almafcuula bihi mafcuulu bihigii wa tucdiihi waad siin mafcuulka axkaamahu faacilka axkaamtiisii almadkuurata lahu ee loo sheegay fii baabihi baabkiisii fa tusayiruhu waxaad ka yeeli marfuucan la rafciye ayaad ka yeeli bacda an kaana intuu ahaa kadib mansuuban la nasbiye wa cumdatan cumdo ayaad ka yeeli bacda an kaana intuu ahaa kadib fadlatan dheeraad wa waajiba ta'khiiri mid waajib loo ta'khiirinayo ayaad ka yeeli canilficili ficilka ayaa laga ta'khiirin bacda an kaana intuu ahaa kadib jaa'izo taqdiimi taqdiimkiisu miduu banaan yahay calayhi laga hormariyo wa yu'annasu lahu waa la ta'niisin alficlu ficilka waa loo ta'niisin in kaana haduu yahay mu'anasan mid la ta'niisinayo taquulu waxaad odhan fii daraba zaydun camran daraba zaydun camran markaynu leenahay waxaad odhanaysaa duriba camrun oo camarkii waad iska godi isagoo mansuub ahaa wa fii daraba zaydun hindanna zayd marka la xadfee hindanna ay faaci laga dhigo waxaad odhan duribad hindu hindaa la garaacay fa in lam yakun hadduuna ahayn fi lkalaami kalaamka dhexdiisa mafcuulun bihi hadduuna ahayn naaba darfu darafkii baa wakiil noqon aw iljaaru waalmajruur ama jaar iyo majruurka ayaa wakiil noqon aw ilmasderu ama masderka ayaa wakiil noqon taquulu waxaad odhan siira waxaa la socday farsakhun farsakh wa siima waxaa la soomay ramadaanu ramadaan wa mura waxaa la soo maray bizaydin zayd wa julisa waxaa la fadhiistay juluusu lamiir amiirku siduu u fadhiisanayey baa loo fadhiistay walaa yejuusu ma bannaana niyaabatu darfi darafku inuu naa'ib noqdo walmasderi masderku inuu naa'ib noqdo ilaa bihalaaثati shuruudin saddex shardi haddii aan la helin axaduhaa saddexdaa midkood an yakuuna waa inuu yahay mukhtasan mukhtas waa inuu yahay falaa yajuusu ma banaana haddaba duriba darbun in la yidhah duriba darbun darbun ma aha mukhtas walaa siima zamanuna ma banaana zamankaasi ma aha mukhtas walaa ctukifa makaanun ma banaana makaankaasi ma mukhtas waa licadami ikhtisaasihaa ikhtisaas la'aanta darteed fa in qulta haddaad tidhaa ikhtisaasku saddex buu mid ahaan ku sugnaadaa baan idhahnaa inuu calam noqdo in al lagu daro in sifo loo yeelo fa in qulta haddaad tidhaa duriba waa la garaacay darbun shadiid wuu bannaan yahay waayo shadiidkana sifaa oo ikhtisaas u ah wasiima waa la soomay zamanun dawiil wuu bannaan yahay waayo dawiil baa lagu sifeeyey wactukifa waa la ictikaafay makaanun xasan waa la sifeeyo xasan baa la sifeeyey jaaza wuu bannaan yahay haddii sidaa la yidhaah waa lixusuulilikhtisaasi khaas noqoshadii way xasishay bilwasfi wasfiga iyo sifada ayay ku xasishay athaani mas'alada labaad an yakuuna waa inuu yahay mutasarifan mid mutasarifa mutasarifka waxaa looga jeedaa midan laasimaynin icraabka nasbaha ah laa mulaasiman mid laasimaya looma baahna linasbi nasbo calidarfiya lagu nasbiyo darafnimo aw ilmasderiya ama masdernimo lagu nasbiyo falaa yajuusu wa ma bannaana subxaana allah oo kale subxaanu in la yidhahyo la godo waayo masderiyay laasimtaa subxaana allah weligeed waa mansuub bidami ma banaana calaa an yakuuna sidii isagoo a naa'iban mid naa'ib ah manaaba faacili ficlihi ficilkiisa faacilkiisii meeshiisii mid fadhiistay almuqadari ee la qadarayey calaa anna taqdiirahu taqdiirtu inay tahay yusabaxu waa la tasbiixsadaa subxaanullaahi saasi ma banaana yusabaxu kaygu badu iga kasriye o yusabixu buu yidhi yusabbixu looma baahna waa yusabaxu subxaan ullahi subxaanana wuu iga kordhigaya waa la godaya yusabaxu subxaan ullaahi ma banaana sidaasi walaa yujaau lala iman maayo idaa jaaa zaydun walaa yuja walaa yujaau idaa jaaa zaydun idaa yujaau idaa jaaa zaydun tani waa mamnuuc in idaada daraf laga dhigo oo fii maxalli rafcin la yidhi waayo waa fii maxalli nasbinuun yujaau yujaaudanaa majuula idaana waa naa'ibu faacil ma banaana على anna idaa inay idaa naa'ibatun wakiil ka tahay can ilfaacili liannahumaa labaduba waa idaada iyo subxaanadu laa yatasarafaani isma bedbedelaano waxay laazimaan nasbahay laazimaan ama maxalu nasbaha ayay laazimaan athaaliث mas'alada saddexaad anlaa yakuuna yuuna noqonin almafcuulu bihi mafcuulu bihigu mawjuudan mid mawjuudoo la heli karayo hadalka yuuna mafcuulun bihi mawjuud ahan yuuna joogin hadduu mafcuulun bihi joogo dee isagaasaa laga dhigi naa'ibu faacil falaa taquulu odhan maysid duribalyowmu maanta waxaa la garaacay zaydan zaydanna mafcuulun bihi weeyo alyowma baad iska godatay ma bannaana war alyowmudan darafnimadii u daa oo naa'ibu faacilka zayd ka dhig khilaafan waxaan khilaafaynaa lil akhfashi sheekha akhfash iyo walkuufiyiina nimanka kuufiyiinta qoladaasaynu khilaafnay wa haada shardu shardigani aydane jaarin wuu dureersanayaa fi ljaari waalmajruur jaar iyo majruurka shardigani wuu ku dureersanayaa oo sidaasoo kale unbuu ahaani waalkhilaafu khilaafku jaarin wuu dureersanayaa fiihi dhexdiisa aydane waxtaja waxay xujaysteen ay deliishadeen almujiizu ka bannaynayaa wuxuu deliishaday biqiraa'ati abi jacfar abi jacfar qiradiisii liyujzaa qowman bima kaanuu yagsibuun qowman buu nasbinayaa yujzaana majhuul buu ka dhigaya abi jacfar haddaba liyujzaa qowman marka la yidhaah yujzaa waa majhuul mafcuulu bihigii waa qowman mansuubna wuu ka dhigay naa'ibu faacilkuna waa bimaa jaariya majruurkaa mafcuulkiioo jooga ayuu jaariya majruurkii naa'ibu faacil ka dhigay abi jacfar wa biqowli shaaciri gabayaaga qowlkiisa ayay deliishanayaan nin gabayaa-a gabay tiriyo wuxuu yidhi wa inamaa yurdi lmuniibu rabbahu maadaama macniyan bidikrin qalbahu wa inamaa yurdii wuu raalli gelinuun almuniibu ka tawbakeenihii ihi rabbahu rabbigii unbu raalli gelin qofku hadduu tawbakeeno yahay rabbigii unbu raalli gelin maadaama intuu daa'imsan yahay macniyan mid loo qasdayo bidikrin dikri looga qasdayo qalbuhu qalbahu qalbigiisa haddaba ereygaa macniyan waa ismi mafcuul oo naa'ibu faacil qaadanaya mafcuulin biigii waa qalbahu oo waa la nasbiyey naa'ibu faacilkiina ereyga bidikrina baa laga dhigay jaariya majruurkaasaa laga dhigay fa waxa la joojiyey bimaa oo aayada ku jirta liyujzaa qowman bimaa iyo wa bidikrin oo gabayga ku jira maca wujuudi qowman kiyo qooman oo mafcuulun bihi uu joogo aayadda wa qalbahu qalbahu iyadoo joogto gabayga wa ujiiba waxaa lagaga jawaabay canilbeyti gabayga biannahu gabaygu daruuratun waa daruuro daruurana lama qiyaasto wa canilqiraa'ati qiraa'adana waxaa lagaga jawaabay qiraa'ada abi jacfar biannahaa iyadu shaaddatun waa shaad wayuxtamalu waxaa kaloo suurtagal laga dhigay waxaa la ixtimaal la geliyey an yakuuna alqaa'imu inuu yahay ka istaagaya maqaama alfaacili faacilka meeshiisa damiiran damiir mustatiran ku qarsoon fi lficli ficilka oo caa'idan u noqonaya cala algufraani dembi dhaafka almafhuumi laga fahmay min qowlihi tacaala qul waxaad tidhaahdaa liladiina aamanuu kuwa iimaan kale waxaad ku tidhaahdaa yakfiruu way dhaafayaane yakfiruu way dul qaadanayaane ey liyujzaa si loogu abaaliyo algufraanu dulqaadka qowman qoom si loogu abaaliyo weynamaa uqiima almafcuulu bihi mafcuulun bihiga waa la joojinayaa gaayatu ma kii qaayihii isagoo ah fiihi dhexdiisa uu ku jiray annahu almafcuulu haani inuu mafcuulu haani yahay waxaa mafcuulun bihiga naaibu faacil looga dhigi karaayo oo keliya liyujzaaga marka la eego inuu mafcuulu haani yahay wadaalika jaa'izun kaasina waaba jaa'is dee waa mas'ale iska bannaan oon hadal lahayn wa idaa xudifa marka la xadfo alfaacilu faacilka marka la xadfo wa uqiima lana joojiyo shay-un shay la joojiyo oo min haadihi alashyaai shaeyadan ah maqaamahu meeshiisa wajaba waxa waajibaya takhyiirulficli ficilka in la dooriyo oo la beddelo bidami awalihi awalkiisa kii oo la daminayo maadiyanka maadi ha ahaado ow mudaarican wa bikasri maa kii kii la kasrinayo qabla aakhirihi qabla alaakhirka ahaaday fi lmaadi maadiga wa bifadxihi kii oo la fadxinayo fi lmudaarici mudaarica dhexdiisa taquulu waxaad odhan duriba waa hadduu maadi yahay wa yudrabu baad odhan hadduu mudaaric yahay idaa kaana mubtada wa idaa kaana markuu noqdo ficilku mubtada'an mid lagu bilowday bitaa'in zaa'idatin ta ziyaadaa waa koob iyo toban wasan ow bihamsati waslin ama hamsatulwasliga waa sagaal iyo toban wasan shaaraka waxaa la wadaagi fi dami damaha awelka aaniihi xarafka labaad baa awalahu awelkiisa la wadaagi fii mas'alati tai mas'alada ta'da koob iyo tobanka wasan ee ta'da awelkana waa la damin aanigana waa la damin labadaba damay wada qaadan wa haaliu xarafka saddexaad baa damaha la wadaagi awalahu awelkiisa fii mas'alati alhamsa mas'alaha hamsaha waxay noqonaysaa taasina sagaal iyo toban wasan taquulu waxaad odhan tacallamtu lmas'alata mas'aladii waan bartay markaad leedahay ta'da waa inaad goddaa caynkana waa inaad goddaa ilan baa lagu bilowdee tucullimat ilmas'alatu baad odhan mas'aladii waa la bartay bidami taa'i damini waa awale walcayni caynkana waa damini waa haaniye wa fii indalaqtu bizaydin zayd baan la tegey markaad leedahay hamsu wataayo isaga saddexaadkaa la damin waxaad odhan unduliqa bizaydin baad odhan unduliqa bidami lhamsati hamsaha waa damin waa koobaade wadaa'i da'dana waa damini waa saddexaade qaala allaahu tacaalaa alle wuxuu aayad qur'aane ku yidhi faman idura ayuu yidhi ninka dee loo dhibaato geliyo iddura haddaba aayaddaa qur-aanka ah xilliga wasliga uddura baad odhan marka xilliga aad doonaysa inaad ka bilowdo uddura baad odhan laakiin markaad waslinaysa kasraha nuunkaad ku dhufan faman idura baad odhan uddura wey markaad ka bilaabaysa iyada uddura hamsaha koowaad waa la goday ile waa majhuule da'da oo ka saddexaadana waa la goday ilan hamsatulwasli bay ka bilaabatee wayda btudia ubtudidanaaba ka mid a wayda btudia iminka ibtadaa buu ahaayo hamsa laga bilaabayey wayda btudia marka lagu bilowdo bilficli ficilka qiila waxaa la odhan udura baa la odhan bidamilhamzati hamsaha kiioo la daminayo wadaai da'dana la daminayo aayaddii udura haddaad hadal ka bilaabanayso udura ugu dhawaaqo hamsaha god haddaad waslinaysana hamsaha lama akriyo dee faman idura dhe oo nuunka iyo daadka un isku dhufo wa qaala alhudaliyu wuxuu yidhi ninkii ree hudayl gabay wuxuu leeyahay aad iyo aad loogu bogo khulafadii cabbaasiyiinta ninkay geeri ku timaad waa lagu dul akhriyi jiray ninkan shan wiil buu dhalayoo sanad qura iyo meel quray ku wada dhinteen shubanbiyood baa kaga dhacay shan wiil uu dhalay baa meel qura ku wada dhintay gabayganuu tiriyey markii shanta wiil ay ka dhinteen gabaygan beydkan aynu ka soo qaadanayna mid ka mid a ah sabaquu hawaya waacnaquu lihawaahumu fatukhurimu walikulli janbin masracuu sabaquu waxay ka badiyeen hawaya wixii aan jeclaa ayay ka badiyeen doonidaydii way ka badiyeen buu yidhi oo dee way dhinteenba waxaan la doonayay inay ii noolaadaan ay si u noolaadaan ayaan doonayey sabaquu waxay ka degdegeen hawaya wixii aan la jeclaa ayay ka degdegeen wa acnaquu waxay u siday doonayeen bay u fatukurimu waa la asal gooyey buu yidhi fatukurimu wiilashaydii waa la asal gooyey oo midi kama noola buu yidhi xididkaa loo saaray buu doonayaa inuu yidhaah fatukurimu halkaa markuu marayo ayuu isa sabir wuxuu yidhi ma cid baa waari ma cid baa waari kol haddayna cidi waaraynin waan iska adkaysanayaayo waan samrayaa walikulli jambin masracu ma cid baa waari weeye walikulli jambin dhinac kaste waxaa u sugan masracu masrac iyo geeri baa u sugan dhinac kastaaba maalin unbuu galgalan doonaa buu yidhi waa la kala horeeyaa uune waxba ma aha buu leeyahay maxalu shaahidka aynu u soo qaadannay gabaygan waxa la majuuleeyey ficil taawlmudaawaca sita kolka waa in awelkana la godo haanigana la godo waa fatukhurimu fa'du ficilka kama tirsana ficilku takharama buu ahaa takharama maxaynu odhanaynaa haddaba tukhurimu tukhurimu baan la odhan tukhurimu ta'diioo awelkiiyo waa la damiyey khadiyo haanigiiyana waa la demiyey fatukurimuu waa la asal gooyey walikulli jambin dhinac kaste waxaa u sugan masracun dhicid baa u sugan wa idaa kaana alficlu ficilku markuu yahay ficilka almaadii maadiga ihi hulaasiyan hulaasi markuu yahay muctalal wasadi barhtankana ka buka hulaasi barhtanka ka buka naxwi qaalo wabaaca oo kale markuu yahay jaaza laka waxa kuu bannaan fiihi dhexdiisa waxaa kuugu bannaan halaaثu luqaatin saddex luqadood ayaa kuugu bannaan ixdaahaa midkood wehiyalfusxaa waata ugu fasaaxada badan kasru maa waa in xaraf la kasriyo qabla alalifi alifka hortii ahaaday fa tuqlabulalifu alifta waxaa loo qalbinayaa an ya haddaba qaalo maxaan odhan luqada fasiixada ah qeefkaa la kasriyo qiilo ayaan ugu dhawaaqi baaca maxaan odhan biica ayaan ugu dhawaaqi athaaniyatu ta labaadna ishmaamulkasrati ishmaamulkasri waa kasraha oo la ursiiyo shay-an shay baa la ursiin oo mina dammi dammihii ah tembiihan isku baraarujin cala alasli asalka la isku baraarujinayo wa hiya lugatun fasiixatun aydan waa luqa fasiixo ah maxaa la odhan qiila debnaha soo yarayub um, indhoole u indhoolu ma arki karayaa la yidhahdaa indhoole erayga indhoola soomaalida dad baa ka doodo waxay moodeen indhool indhuu leeyahay in la leeyahay war indhoole indhamalehe indhamalaha maa la yidhaahda bay yidhahdeen indhamalaha indhoole eeg indhuu leeyahay maaha waa indhamale weeyi indhoole wuu la'yahay weeyi indhoole indhuu leeyahay yaan loo fahmin haddaad kii indhaha bilaa indhaha ahaa ad tidhaa waa indhoole indhuu leeyahay oo leeyahay aad ka dhigto waa khatar moogtahay eeg waa indhamale baa loo jeedaa indhoole indhamale ama indhalaawe waa sax weeye indhalaawe haddaba ninka qofkaa indhoolihii ihi ma ma garan karayo ishmaamkan hadda aan doonayno waayo ishmaamku waa dama daciifa iyo kasra qawiya weeyaan labadaasaa la isku darayaa waa debnaha la yaro yuubaya saasaa la odhanayaa qiila qiila eg waxa weeye codku ilaa xad buu daciif yahay laakiin waxaa si toosa u muuqanaya un debnaha yuubidoodunbaa muuqanaysaa athaaniyatu talabaad labaad ishmaamulkasri waa kasraha oo la ursiiyo shay-an shay oo min adami dama ah tembiihankii laysku baraarujinayo cala alasli asalkii wahiya lugatun waa luqo fasiixatun welibana fasiixa aydane athaalihata ugu dambaysa ee saddexaad ikhlaasu dami awalihi awalka damihiisa oo khaas laga dhigo weeyi fa yejibu markaa waxa waajibaya qalbul alifi alifta in loo bedelo waawan wow in loo bedelo alifta wow baa laga dhigayaa markaa fa taquulu waxaad odhan quula waxaa la yidhi ama buuca waa la iibiyey wahiya qaliilatun wayna yar tahay waa kii gabayaagu odhan jiray alla dhallinyarnimo la iibinayo miyaan helo buuca ayuu isticmaalay ereyga buuca ah waxaa jira gabaygaa ninka ree hudayl uu tiriyey sabaquu hawaya baa ku qornayd hawaya luqadda fasiixaa ee af carabigu waxay ahayd hawaya inaan la odhane maxay la yidhaah hawaaya ayay ahayd luqadda fasiixii waata uu qur'aanku ku yimid oo magac kastoo alif watoo maqsuura alifkiisa ya looma bedelo hadda casaa haddaad leedahay ushaydii dee ya fadxisanun baad ka dambaysiin maxaad odhan wamaa tilka biyamiinika ya muusa ilaahay markuu yidhi muuse maxaad gacanta midig ku haysaa muxuu yidhi qaala hiya casaaya atawaka'u alayha wa ahushu bihaa calaa ghanami weliya fiihaa ma'aaribu ukhraa bal nabi muuse su-aasha la weydiiye jawaabtu bixiye eeg ismaba leh waxaa maxaad midigta ku haysaa maxaa kaga fillayd casan jawaabtu casan bay ahayd muxuu yidhi hiya iyadu war hadda iyada lama weydiin magaceega iyadun ba waxay taa la weydiiyey hiya iyadu casan hadduu ka odhan laha casaaya ya'dani waa anaa yaale miyaa la yidhi usha eeg iyadu waa ul anuu aan leeyahay bal hadda hadalkan eeg iyadu waa ul anuu aan leeyahay atawaka'u calayha waan ku yar tukubaa maxaad ku qabsataa miyaa la yidhi waahushu bihaa calaa hanami adhigana caleentaan ugu daadiya iyo dheemaansha weliya fiihaa ma'aariba ukhra ilaahu dano badan oo kalena waan ku qabsadaa taloma in laga qaadayuu mooday maxaynu nidhahnaa nebi muuse maxaa sheekada inta alle ku kelifay maya sidaa maaha warka intan la eg waxaa nebigu uu ku kalifay waxa weye qofuu jecel yahay baa jaani siiyey la hadal ilaahay baa la hadlay kol hadduu ilaahay la hadlay hadalka inuu soo koobo ma dee ila wakti baa laga sii yara qaataa qofka haddaad jeceshahay waxbaad kaga sii dardarsanaysaye kolkaa waxa weye waxay ku kaliftay inuu dee hadal dheer soo bilaabo waa maqaamu lbalaaqa baa loo yaqaanaa maqaamu lbalaaqa qofka ilaahay balaaqada baray usluubyada ayuu ka faa'iideystaa jaanisyada aad buu uga faa'idaystaa u ilaashada haddaba waxaynu arkaynaa nin kale oo gabayaa ah waa abujajacfar eh, baa la odhan jiraye oo hawayadan hawaye uu yidhi hawaaye odhanaya sharaxa ayaa hoosta ku qabanaya wuxuu yidhi hawaaya maca rakbi yamaniina muscidun janibun wajuhmani bimaka tamuuhaquun wuxuu idhi hawaaye kii aan jeclaa maca rakbi safarkii macooga alyamaaniin ee ree yamaneed ayuu muscidu la fogaaday qofkaan jeclaa buu yidhi safarkii ree yamaneed buu raacay ninkani maka ayuu ku xidhnaa maka ayuu ku xidhnaa oo talow maki ma jeel bay leedahay waaba xarame jeel bay jeelal bay leedahay haa la isku xidho horeyba way u dhahaan jirtay haddana way leedahay jeelal baa ku yaallaa cidda la garan waaye lagu edbiyo kolkaa ninkani jeelkaa maka ayuu ku xidhnaa wuxuu idhi hawaaya kii aan maca rakbi safarkii alyamaaniin ree yamaneed ayuu muscidun la fogaaday safarkii ree yamaneed buu raacay waanan jeclaa buu yidhi oo niyo haddii adu aad jeclayd isna miyuuna ku jeclayn muxuu kaaga tegey janiibun buu yidhi dhinacyadaa laga galay janiibun dhinacyadaa laga galo qasab baa lagu kaxeeyey buu yidhi oo haddaa adigu maad raacdid maxaad aduu raaci weyday wa juhmaani bimakata muhaqun anna makaan ku fikaysanhay buu yidhi jidhkaygeena halkan maka ayaa lagu xidhxidhay oo lagu figeeyey buu yidhi haddaba waxaan u jeednaa maxalu maxalushaahiidka hawaayadan uu yimid baa badnayd keenuna hawaya buu yidhi gabaygeenaasi kanna hawaaya buu yidhi hawaayadana luqada carabiga aada u badnayd in sha allahu tacaala halkaa haynoogu joogo wallahu subxaanahu tacaala aclaa aclam